alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam baabu sifati alxaji wa dukhuuli maka waxa uu ku saabsan yahay sifati alxaj xajka iyo qaabkiisa sifadiisa iyo wa dukhuuli maka maka gelitaankeeda marka waxaa inoogu dambeeyey xaramka madiina maka waa la isla yahay dee xaramkeeda waxyaalo badan oo xaaraankaana waynu soo aragnay ixtiraam gaara inuu leeyahay oo aan dhirta iyo dooga iyo ugaadha iyo waxa ku hallaabay iyo marka xaram dembiga lagu sameeyaana uu ka sii wen sida waqtiyada qaarkood dembiga la sameeyaa uu wen waqtiyada kale uga sii wen yahay daacada lagu sameeyaana uu ka sii wen yahay markaa haddaba xaramka makiga ah yaa xaram ka dhigay aye aye ah ibrahim alayh الsalaam nebi maxamed wuxu uhi alayه الsalatu salaam almadinaةu xaramu maa beyna cayrin ilى thawrin marka waa jabaleyn waa laba buurood cayrna waa buur thawrna waa buur intaasaa iyaduna xaram oo waanaan u ducaynaya nabigu uri alayh isalatu salaam siduu ibraahim ba xaram uga dhigay halkaa man axdaa fiiha xadatثa aw awa muxdisa facalayhi lacnaة اllahi wاlmalaaئikati wاnnaasi ajmaciin wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu ywma اlqiyaamati sarfa walaa cadlan ba xadiiska markaa kusii jirtay cali bin abd xadiskan sheeg rasulka ala sla slam yihi isagoo bukhaari ku yaallana markaa waa jira haddaba cayr wa thawr waa laba buurood oo culimadu ay sheegeen cayr waxay ku taallaa leeyihiin jihada koonfurta oo waadi alcaqiiq oo aynu xadiista ku aragnay aragnayba gunteeda ka soo bilaabmay amba agmar ah thawrna waa shimaal waa xagga waqooyiga oo buurta wixid weeyi waa khalfa jabal uxud waa buur aada ugu dhow buuri yaro gaaban bay ku sheegeen culimadii waktigan iyo kuwii horaba buuri yaroo aad u gaaban oon aada loo marka buurta waa buur dheer oo kor u dheer oo aad u dheer oo dee dhowr kilomitr xagga dherarka iyaduna waqooyiga magaalada madiine ku taalla madin uxud buurtaase waliba waqooyi kaga sii dheganta markaa buurtaasi uxud la waa buur dheeroo dee dhowr kilomitr ah laba buurood oo yaryar baa jira oo mid walba fawr lagu sheegay qole waxay leeyihin waa taa bariga ku taalla qolana waxay le waa xagga galbeedka ka beegan jihada waqooyi galbeed iyo waxa waqooyi bari waxay sheegeen dadka degan iminkaas sida ay culimadu ku sheegayaan deegaankaa dadka degan oo muddo ilaa laba boqol oo sano ah ka warramaya inay jihada xagga galbeed tahay waayo culimo badan baa waxay dhahdeen buur thawr la haahdo kuma taalo magaalada madina waxaa ka muuqata inaan buur aad u macruuf ahayn berigaas buur xoogaan ahayn marka waxa weeyaan waa waqooyigii iyo koonfurtii unbaa taxdiidkani u yahay ee barigii iyo galbeedkiina sidee buu noqonaya jihada bari iyo jihadii galbeed muu rasuulka cayibin aleyhi isalaatu wasalaam markaasa waxaa laga fahmay ma beyna laabatayha laabatay baynu soo aragnay soo maha oo xaratayn waa labada buurood ee magaalada madiine markaa bari iyo galbeed bay kaga yaalaan magaladu inta badan labadaasi udhexaysa waynu kusoo marnay xadiiskii ninkii rabadaanta reerkiisa ku dhacay lahaa walaha wallahi maa beyna lateha ahlu beytin afqaru mina inaanu jirin cid naga faqiirsan oo halkaa degan marka xagga bariga iyo galbeedkana labadaa xarataynka ayaa lagu xadiday saasay markaa cumar maslada kale uu ka waramay xaramka madaniga ahi oo sheeku markaa uu usoo qaatay ilan xaj baa laga warramaya maadaama qofku goobtii xajka markuu tago kollay madiina laga yaabo inuu tago dee maka waa tan la yidhi ugaadhanah isku taaban doogeeda iyo dhirteeda iyo hawlaheeda kale amaan geli bal madiine haddii doogeeda iyo dhirteeda la gogooyo ka war amba ugaadheeda culimada qaar baa horta inay xaram ba magaalada madiina didi abu xaniifa ka lakiin jumhuurta kale waxay u badayin eh, xadiiskan ay qaateen qoladaa jumhuuriga ah jumhuurta haddana issii issii khilaafay oo qaarba waxay leeyihiin ugaadheedana waa la yska ugaadhsan karaa waxa ku halaabay waa la qaadi karaa hadduu qofkii weynayo sanadkii isla markaa de dhirteeda iyo waxaana waa la iska gogoyn kara waana qowl xoog badan qolkaas sheekh ibnu baas raximah wuxuu leeyahay xaramkani xurmadaasuu leeyahy xurmadaa uu ka kalaba leeyahay haddana culimadaa yidhi xurmadaasuu leeyahay waxay isku waafaqeen haddii uu dilo qofkii ugaadhi isku waafaqeen orna ay u badan yihin haddii ugaadhi madiine uu dilo amba dhirtii u gooyo gaar ahaan ugaadhi hadduu dilo inaanu dee wax xoolaa udhigmo aanu bixinaynin ayay sheegeen marka masaaishaasi waa kolley faahfaahinteeda leeda lakiin magaalada madiina iyaduna ilaa cayrin oo athawrin iyo beyna xarartayn intaa ka dhexaysa inay xaram tahay ayaa laga qaadanaya xajkii markaa sifuu leeyahay oo dee rasuulka alayh isalatu salaam ilaa markuu magaalada madiine ka soo baxayey ilaa markuu xajka dhammeynayey intaasoo dhanba dee meelo badanna waa la marayaa oo sifo badan markaa saxaabadii maadaama rasuulka alay sala slam hal xaj inuu xajay oo ahaa xajkii la odhan jiray xajatu alwadaac oo weysiis buu sii bixiyey sanadkaa tobnaad dabeetna magaalada madiina layskugu wada yimi si uu qof waliba xajkaa nabiga caleyh isalatu salaam uga qayb galo uu arkana maalintaa markaa wuxuu lahaa rasuulku xajkaa dhexdiisa ayuha nnaas khuduu canii manaasikakum lacali laa alqaakum bacda caami hada aw lacali laa axuju bacda caami hada ayuu xadiisku ahaa lacali laa axuju bacda caami haada war hoydada iga qaata manaasigtiina goobaha cibaadada iyo saad u samaynaysaan iga qaata maanta waxaa laga yaaba inaana sanad dambe soo xajinay lacali laa xuja aami hada haada sanadkaygan kadib marka waxaa laga fahmaya rasulka ala sl slam geeridiisi oo soo dhawaatay dee mabuu markaa saddex bilood umu sii noolaaba markii xajka uu ka noqday bishii dulxija rabiicu lawalna waa ki geeriyooday sanadkii koob iyo tobnaad sala allahu alayhi wasalam markaa jaabir ibn cabdillaahi iyo saxaabadii kale xaadiray ayaa waxay ka warbixinayaan sifadii xajka nabiga alay slat slam markaa xadiiska halkan noogu yaalla isagoo intan ka dheer wal uu soo gaabiyey sheekhuy ayuu ku yaallaa muslimka markaa qodobadii muhiimsanaana xajka uu sheegaya xadiiskanna markaa waa xadiiska ugu weyn waxay culimadu ka qaatay sifada xajka iyadoo axaadiis badan oo kaleda ay jirto ilaa culimada qaarkood kutub ay ka alifeen inta faa'iidee laga faa'iideysanayo oo boqolaal faa'iide ay kasoo saareen xadiiska وعن jaaبir بن cبd للhi رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulka ale xaja wuu xajay fakharajna macahu waanu la baxno waanu raacnay xataa ataynaa ilaa aanu nimid dalxulayfa dalxulayfa ilaa aanu nimid dalxulayfa maxay ahayd waa miiqaatu ahli almadina fawaladat waxa uu mushay asmaa bintu cumays asmaa bintu cumays ayaa u mushay oo ahayd imraأaةu abi bakr faqaala wuxuu uhi iqtasilii maydho wastadfirii dhexdana xidho bihawbin maro wa axrimi ixraamo asmaa bintu cumays jacfar bin abi aalib baa ka dhintay abu bakr baa guursaday haddana markii dambena cali bin abi aalib ka dhintay abu bakr istafiri waa shad waa shad lmar'ati aw rabd lmar'ati wastahaa bihawbin waa gabadha oo maro dhexda ku xidhata haddana markaa jirhkii hoosena soo marisa waxaa u dhigma culimadu imika xafaayadda waxaa la ihahdo oo macanaa dhiiggii wixii saas iskaga qariso dhexdiina way xidhanaysaa xubintiina way ku xidhaysaa weyaan macnaha wastasfiri bithawbin waaxrimi ixraabo wa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa sallaa waa tukaday rasuulu llahi sala allahu alay waslam fi masaajidka ayuu ku tukaday masaajidka dalxulayfe ku yaalla wey oo uma rakiba alqaswa uma dabeetana rakiba waxa uu fuulay alqaswa hashiisii la jiray qaswa waa ismu naqati nabiyi sala allahu alay slam iyo qaswa labada way jiraan culimada qaarkoodna waa isku mid bay leeyihiin oo waa baa loo kala sheegay qaarna waxay leeyihin m laba halaadoo kala duwan bahan alcadba iyo alqaswa xataa ida stawat ilaa ay gaadhay istawat bihi ay birasuuli sala allahu alay slm ilaa rasuulka ay kula ekaatay oo ila baxday cala lbaydaa ay cala saxraa dhulka banaan ahalla wuxuu ku dhawaaqay bitawxiidi tawxiidkabuu ku dhawaaqay oo tawxiidkaasi waa maxay waa talbiyadii buu tawxiid ka cabiray jaabir bn cabdillahi waayo tawxiid bay koobsatay labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak labayka ku ajiibay allaahuma ya allahu ilaahayow labayka ku ajiibay labayka laa shariika lak labayk ina alxamda mahad dhammaanteed iyo wanicmata nicmo laka adigaa iska leh walmulk ay walmulku laka mulkigana adaa iska leh laa shariika lak waa ereyga sunnaha ay tahay in kor loogu dhawaaqo marka xajka la xidho ilaa jamarada la tuuranayo jamratulcaqaba ugu horeysa maalintaa tobnaad intaa in talbiyadii iyo dikrigii loodo cumradana markaa qofku markuu beytka dawaafkiisa bilaabay inuu joojiyo labeyk allahuma labeyk labeyk macnaheedu waa waxa weeyaan waa laba yulabi waa bimacnaa ajaaba wey uu yeelay marka labeyk waa ijaabata bacda alijaaba oo waxa weeyaan ulabika talbiyata ulabika talbiyata bacda talbiya saasay ka dhigantay waa isoo celcelin labeyk oo waa muhana halka dhih marka waa mafcuul mudlaqa baa laga soo qaadaya xaraf waxa xadfaanin ficilki ulabika talbiyata labayk allahuma labayk labayk laa shariika lak labayk waa takiid soo celcelintaasina ina alxamd mahadda maantadi wanicma nicmo oo dhan wax kastoo lagu nicmeysanaya laka adigaa iskale walmulki ay walmulku laka mulkiga makhluuqaadkana maamulka iyo tasarufka ayaa mulkiga ka mid ah lahaanshihii baa ka mid adaa iskale laa shariika lak waa talbiyadii markaa nimankii qurayshta ahaa ama gaaladii carbeedna way isticmaali jireen laakiin laa shariika laka daa markay marayaan ayuun bay odhan jireen ilaa shariikan tamlikuhu wamaa malaka tamliku tamlikahu huwa wamaa malak aw tamlikuhu wamaa malaka ilaahow kuu shirki yeeli mayno ilaa shariik mooyaane mid unbaanu kugu larhaynaayo kaana adagaa iska isaga isagaiyo wuxuu sii leeyahayba adigaa iska siileh waata culimadu marka tilmaamaan inay qirsanaayeen tawxiid arububiya soo maha bale wa kun xataa cibaadadii la imanayey xajka way la xataa ida atayna albeyta istalama rukna xataa ida atayna ilaa aanu nimid rasuulka markaanu soo raacnay albeyta kacbadii markaanu nimid albeyt hadaad arto waa istalama wuxuu taabtay arukna ruknigiibuu taabtay haddii rukni saa loo idlaaqo waa arukn aladi fiihi alxajar ay xajar laswad waa tiirka waa geeska uu ku jiro xajarul aswadku oo dee afar tir bay leedahay si murabaca bay udhisantay kacbadii marka mid kamidabu de xajar aswadkii ku jira marka la bilaabayo dawaafkana dee kaasaa la taabanaya ama la dhunkanaya haddaad ka fog tahayna waktigan kale way adag tahay oo markaa qofku siduu u gaadhaaye dee uu ishaaraya ishaaradaasuu kaga bilaabay faramala wuu guculeyey alaaan saddex buu guculeeyey wamashaa arbacan afarna wuu socday waa toddobadii jeer ee haye dawaafka dawaafkana dawaafu lquduum baa la dhaha soo gelitaanka marka koobaad waana sunayaashuu ka farama lagu gucleeyey isagaanay sunno saddexda jeer in la gucleeyo farama lagu gucleeyey halaatan aramluna markaa waa taqaarub alkha maca surca alkhua taqaarub alkhuda maca surca tallaabooyinka la isku dhowyo haddana la dedejiyo wmasha arbacan uma ataa wuxuu yii maqaama ibraahim maqaama ibraahimka ayuu yimi oo fasallaa wuu tukaday uma rajaca wuu ku noqday ilaa rukni oo faslaahu haddana wuu taabtay maqaamu ibraahim xadiiska waxa doonaya inaan markii gurigu uu dheeraaday kacbada markay dhisayay nabiy llahi ibraahim iyo ismaaciil calayhim asalaam ayaa uu dheeraaday dhismihiiba kor noqday wuxuu u baahday meeluu ku istaago markaa dee salani waxaa samajinaysa ka muuqatee dhagax buu ku istaagay dhagax buu ayuu ku istaagay dhagaxaasi waa culimadu ay tilmaameen lugihiisi baa ku sawiran eh, laakiin kolba siday dadku u taabanayeen ayay eh, dee taabashadii badneed ba calaamaddii ay ka bacday ayuu leeyahy shekh ibn cuthaymiin markaa yar baa la dhex geliyay oo marka hore uu ku dheganaa kacbadaas cumar bn khadaaba ka durkiy xoogaa ayuu ka durugsan yahy maqaamu ibraahim ilahay bai watakiduu min maqaami ibraahima musala labada ragcadood bay sunatahy in lagu tukado labada ragcatee ragcatay awaaf markaa uma ataa maqaama ibraahima fasalla ay fasalla ragcatay awaaf waa labadii ragcadood ee oo sunaha ka mid ah maqaam lagu tukada waa sunne khalfa maqaami ibraahim laakiin haddii u suurtogeli weydo marar badanna way dhacdaaye masaajidka meeshii uu doonaaba kaga tukanaya uma rajaca ila ruknihi wafasilamahu u taabtay waa ruknigiibu haddana dib ugu noqday uma kharaja ka baxay min albaabi albaabku ka baxay ila safa safa ayuu haddana u baxay safiya marwa oo laba buroodoo ku yaala jihada bari iyo koonfureed adu koonfur iyo iyo waqooyi o kale lakin xagga bari jihada bari xiga falamaa danaa markuu dhawaaday min asafa safa markuu dhawaaday qaraa wuxuu aqriyay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah ina safa iyo walmarwa marwiba min shacaa'ir illahi bay ka mid tahay calaamaadka ilahay lagu weyneeyo ee xajka iyo tilmaamaya faman xaja lbeyta aw ictamara falaa junaca caleyh an yatawafa bihima wax dhiba ayaa berigii hore may asnaam baa oli jirtay dabeetna waay dhibaa waxay karaahiyeysteen iyadoo meeshii asnaamtu taali asnaamta la duldhigay markan dambe inay dawaafaan dabeetna ilahay baa subxana wa tacaala ina safa almurmata min shacair illah faman xaja lbeyta aw ictamar falaa junaxa alayhim alayhi an yatawafa bihima abdow ku bilaabayaa bu dabeete rasulku uri ala sla bima bada allahu bihi wuxuu ilaahay ku bilaabay bima shaygii bada allahu bih ilaahay ku bilaabay oo muxuu alla ku bilaabay ina asafa walmarwa keebaa horeeya safa marka socodka waxaa lagu horeysiinaya iyo koritaanka safa oo faraiya safa faraqa asafa aw raqiya safa safuu ayuu koray irtiqaagu waa meel sare aw tarqa fi samaa xataa ra'a albeyta ilaa uu beytkii arkay kacbadii u muuqatay waa sunne markaa inuu xagga kacbada ujeeto fastaqbala qiblata qibladii buu qaabilay xaggii qiblada ayuu ujeestay xagga kacbadu ujeestay fawaxad allaha ilaahay buu waxyiday wakabarahu u takbiirtay oo laa ilaaha ila allah ayuu yihi wakabara wakabarahu allahu akbar buu yihi waqaala wuxu ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdahu anjaza ilaahay wuxuu fuliyey oo wafiyey wacdahu ballanqaadkiisii nabigiisa u ballanqaaday inuu uxoreyn doono maka iyo nasriba uu siin doono wa nasara wuu gargaaray cabduhu addoonkiisii muxamed ahaana wuu gargaaray wa hazama wuu jebiyey alleh subxaanahu alaxzaaba gaashaanbuurtiisa soo urursatay waxdahu keligiiba ayaa jebiyey wahazama alaxzaaba waxda uma dacaa wuu ducaysay bayna dalika intaa dhexdeeda haddana waqtigaa marka ducada hadalkaa iyo takbiirta la yimid alaaa maraatin saddex goor buu uma nazla ilى اmarwa marwe ayuu u daadegay xata nsaba xata nsabat ilaa ay ku soo foorarsatay qadamaahu labadiisa lugood fii baطni اlwaadi dooxa dhexdiisa sacaa markaa uu orday xataa idaa sacidata ilaa labadii lugood ay koreen buurtii haddana sacidata ee rijley masha wuu socday ila lmarwati marwe xaggeeda ayuu socday fa facala wuu sameeyey cala lmarwa marwe wuxuu ku sameeyey kamaa facala siduu ku sameeyey cala safa safa oo kale oo qibladii buu qaabilay takbiirtii iyo tawxiidkii iyo ducadii buu akhriyey uu ducaystay fadakara alxadiida xadiiskii buu sheegay jaabir wa fiihi xadiiskaasi nigna uu dheeraaye wa fiihi xadiiska waxaa ku jirtay falamaa kaana markuu haday yowmu tarwiya maalintii ywm tarwiya markuu gaadhay ywm tarwiya waa alyowm athaamin min shahri dilxija waa maalinta xajka la bilaabo ee xajka la xidho ym tarwiya waxaana lagu magacaaba markaa sida markaa culimada qaarkood ay sheegeen waa maalintii cokonaanta oo biyaa lasii qaadanaya maadaama aanay bergaa biyaashu biyo lahayn makaa laga sii qaadanaya maalintaas biyo badan oo dee maalmaha la doonaya in la isticmaalo markaa yowmu tarwiya maalintii sideed markii la gaadhay tawajahuu waxay u jeesteen nebiga cala sla slam iyo saxaabadiiba ilaa mina mina ayay tegeen oo dee halkii loogu horreynay xajka manaasigtii wa rakiba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uu fuulay gaadiidkiisii oo fasallaa fasallaa waa ku tukaday biha ay biminan mina wuxuu ku tukaday alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaaa waalfajr shantaas salaadood buu ku tukaday salaadii duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaay iyo subax sida ay markaa culimadu u badan yihiinna muu jamcinin ee uu kala qaadqaadayo mid waqtigeedii ayuu tukanayay uma makaa wuu nagaa qaliilan muddo yar buu nagaa markii cadceedu ay markii salaaddii subaxu tukaday xataa alacat ishamsu ilaa cadceedu ay soo baxday halkuu ku nagan yahay mina ayuu ku nagan yahay halkii uu degay mina ayuu muddo sii joogay ilaa cadceed ay ka soo baxaya uma makata qaliina xataa alacat shams faajaaza wuu gudbay xataa ataa ajaaza waa gudbay oo waa dahab meelo dee iyo waxba lagaysa talaabaya xataa ataa carafa ilaa carafa uu yimid fa wajada wuxuu helay oo uu la kulmay alqubata taandhadiio qad duribat lahu looga dhisay duribat lahu ay buniya lahu binamir namir meesha la dhado fanazla biha uu ku degay rasuulku biha ay biqubai tandhadii ku degay marka halkaa marka la marayo hooyashadaa mino loo hoyanayaa waxay ka mid tahay arkaanta xajka ka mid maaha ee waa sunne maalintaas iyo habeenkaa in halkaa loo hoydo lakiin qofku hadduu carafa soo gaadho xajka xajkiisu waa dhamaystirayy ajarkii dee ha ka yaraado sunahaasi ha ka maqnaade lakiin maalintan sideedaad buu bilaabmay marka maalintii sagaalaad oo maalintii carafa ah aroornimadii waxay ugu soo baxday xaggee minay ugu soo baxday mina iyo carafina muddo isku jiraan oo waxa usii dhexaysa musdelifa waxaa laga yaaba inay isku jiraan tobaneeyo kilomitr amba dhowr iyo wax ku dhow bay isku jiraan mino laftigeeda dee dhowr kilomitraa mustalifina ilaa shan kilomitr wey waxoogaa kale haddana kusii jira marka mudday isku jirayaano dee middaa lasii soconay xataa idaa zaaqat ishamsu xataa idaa zaaqat ashamsu amara bilqaswaa xataa idaa zaaqat ay maalat ilaa ay leexatay ashamsu cadceedu oo waqtigii dee duhurka ay gaadheen amara wuxuu amray bilqaswa hashiisii qaswa in loo raro ay amara an turxala lahu alqaswa oo faruxilat lahu waa loo soo raray waa la diyaariyey rali waaa lagu soo xeeeyey rarkii oo fa ataa rasuulku yuu yimi soo raacay badna alwaadi dooxa dhexdiisa ayuu yimid oo fakhadaba annaasa dadkiiba u khudbadeeyey markaa namira waa doox halkaa ku beegan iminka masaajid weyn oo u weyn oo dhowr boqoloo kun qaadaya ayaa ka dhisay markaa misaajka qaybina carafo ayuu raacsanyahy qaybina carafo maaha oo culimadu waxay ku baraarujiyeen marka marka misaajka la joogo eedoonda markaa carafo in la istaago wixii dee ka dambeeya waxa weeyaan waa inaanu qofku misaajka qeybtaa xaggan soo xigtaa aanu istaagin xataa idaa zaaqat shamsu amara u amra bilqaswaay oo fariixlatu waa loo raray fa ataa u yimi badna alwaadi dooxaa dhexdiisa ayuu yimi fakhaaba annaas dadkii buu khudbaday uma adana haddana wuu eedaamay uma aqaama wuu aqiimay oo dee wuu amray wey amarkiisa lagu eedaamo lagu aqiimay uma adana uma aqaama fasala duhra duhurkii wuu tukaday uma aqaama haddana wuu aqiimay oo fasala alcasra casrkii wuu tukaday walam yusali baynahumaa shayan labadoodaa salaadood ee uu isku xidhiiriyeyna waxba umuu dhexaysiinin oo sunayaal muu dhexaysiinin marka duhurka iyo casarka waxaa lagu tukanayaa jamca lagu tukanayaana waa jamcu taqdiim jamcu taqdiim waayo casarkii qofkii ducadii iyo khayrkii kale ku mashquulsan yihi uma rakiba khudbaddaa carafana markaa halkaa markuu ka jeediy rasuulka alay slat slaam uma rakiba uu fuulay hashiisii xataa ataa ilaa uu yimi almowqifa meeshii la istaagayay almowqif halkuu istaagay oo isna waxoogaa halkaa uu ka khudbadeeyey laga yaabo inay laba kilomitr u jirto ama ka badanoo ee buurtii carafa koodaheeda kale ah fajacala wuxuu bilaabay fajacala wuxuu ka yeelay badna naaqatihi hashiisa caloosheedu halka ku baagan hashiisa alqaswa ila sakharaati casayaasha ama dhagxaanta dhagaxyada waaweyne meesha ku yaalla wa wuxuu ka yeelay xabla almushaati ay dariiqa almushaati dariiqa ay maraan dadka lugeeyaa bayna yaday hortiisuu ka yeelay xagga isaga hortiisa ku beegan wastaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay falam yazal kama suulin waaqifan inuu taagnaado xataa qraabati shamsi ilaa cadeedu ay dhacday wa dahabad ay tagtay asufratu cawlaankii qaliilan xoogaa yar ay tagtay cadceedu markay dhacdo cawlaankaa ku soo haro meesha oo sagalkaa cawlan uu markaa ka baxay cadceedu ilaa qorsoonaada wadafaca wuu dhaqaaqay dafaca ay afaada faidaa afathum min carafaatin ay dafactu wey waqad shanaqa wuu ku cidhiiriyey waqad shanaqa wuu ku soo qabtay lilqaswaayi hashiisii qaswaa azimaama hogaanka si aanay aada ugu dheeraynin xataa ina ra xataa madaxeedu siduu rasuulku ugu soo xejinayo hogaanka la yusiibu wuxuu ku dhacayaa mawrika raxlihi geeska amba cidhifka raxligiisa hashan uu saaran yahay koorahan koorahan uu ku fuushan yahay ayaa mawrik halkaa ku beegan ku dhacaya oo hashii marka lasoo qabto madaxeedii dib buu usoo noqonaya wayaquulu wuxuu lahaa biyadihi alyumna gacantiisa midig ayuha naas gacantiisa midig buu kulahaa rasuulku ayuha naas asakiina asakiina ay calaykum asakiina aw macnuhu waxa weyaan ilzamuu asakiina ilzamuu asakiina mafcuulkii baa xadfaneen war laasima xasiloonida xasiloonida waayo rasuulka alay sala slam goobtaa la joogay boqol kun amba boqol iyo afariyaatan kun se sheego waa dadkii ugu badnaay dee yimaadeen muslimiina markaa boqolkaa kun waktigaa dee boqolkaa kun oo hal mar wada dhaqaaqay iminkana dee milyanis baa wada dhaqaaqaya hal mare eh. boqolkaa kun oo hal mar meeshii kasoo wada dhaqaaqay qayle iyo sawaxan iyo degdeg deg iyo waxaasaa imanaya markaa rasuulka ala sla sl markuu arkay sa tahay hashiina dee ma socon deg deg uma socon kan koleba u ku qasbay inuu soo qabto asakiina asakiina ay ilzamu sakiina wey war xasiloonaada xasiloonaada xasiloonada waxay keensanaysaa dhaqdhaqaaqii iyo hadalkii iyo saas kale kulamaa ataa xablan arkha laha qaliilan kulamaa mar ataa uu yimaado meel bannaan markuu yimaado arkhaa laha uu u dabcinaayey lahaa ay lilqaswaaya hashii hogaankii uu u qaliilan yar xataa tascada ilaa ay horta marka halkaa jablan miya idin qoranta maxaa idin qoran jabal hmm. waay ilaa meel buura taaga yimaado halkan markaa buurtii saxda waa taag weyn ilaa meel buura kusoo beegmo de markaa markay hoshii korayso meeshaa taagga ah maxay u baahanta ya waxay u baahan tahay in dee xarigga laga soo dabciyay ila meel bay fananaysaa arkaa lahaa qaliila xataa tascada si ay u korto xataa ataa ilaa uu yimi almusdalifa musdalifa ilaa uu yimid musdelifina waa buuro ku taxan oo meel bannaanon lala dooxiyo isla markaana waxay udhexaysaa mina iyo iyo carafa marka hore markaa wuu sii dhaafay rasulka ala sla slam musdelifo marka hore waa la dhaafaya minhun loo heynaya marka hore musdelifo aroortaasaa la dhaafaya carafa la tegaya haddana dib loo soo noqonaya fa sallaa biha wuu ku tukaday musdelifa almaqriba waalcishaa maqribkii cishaayigiibuu ku tukaday biadaanin waaxidin wa hal aadaan iyo laba qiimood waa jamcu takhiir weyaan jamcu takhiiro salaadii maqrib ila waxay ugu gashay salaaddii maqrib xaggee carafa waati cadceedda ugu dhacday manuu rasuulka alai slatu slam wuu soo dhaqaaqay intaa lasoo socdana cishaayigii way gaadhaysaa maaha weliba wax laga yaba ina dhaafto xilligii cishaayiga oo de illiga cishaayiga xaggiisii dambe laga soo gaaro marka jamcu takhiir ayuu halkaana ku tukay walam yusabix muu sunaysanin walam yusabix bimacnaa lam yusali muu tukanin beynahumaa shayan wax oo tasbiixda marar badan baa waxa lagu idlaaqaa salaada sunnaha ah haddaad ku aragta axaadiista qaarkood marar badan waxaa looga jeedaa salaadii tadawuca ahayd walam yusabix beynahumaa muu sunaysan xadiiskii hore san kuso maray xadiiska qeybtiisa hore lam yusali uma la macnatee uma dambatana idajca wuu jiifsaday rasuulku xataa alaca alfajru ilaa waagii uu soo baxay fasala alfajra salaaddii subax buu tukaday xiina waqtigii tabayana lahu uu cadaaday asubxu waagi biadaanin wa iqaamatin adaan iyo iqaamad buu ku tukaday waana loo eedaamay waana la aqimay uma rakiba uu fuulay hashiisii xataa ataa ilaa uu yimid almashcar alxaraam mashcar lxaramka ilaa uu yimid mashcarulxaramka musdelifana waa lagu ilaaqaa laakiin mashcarulxaramku waa isla musdelifun bay ku taallaa iminka masaajid weyn baa ku yaalo mashcaru xaram ku qoran tahay laakiin waa buur amba halkaa kamid a musdelifo kamid ah oo ay sunno tahay in si gaara ah iyadoo musdelifo dhan loo baahin qofku in laga helo haddana ay sunno tahay inuu halkaa mashcaru xaramka yimaado fastaqbala qiblata qibladii buu oo fadacaahu ilaahay buu baryey wa kabarahu uu u takbiirtay wahallalahu laa ilaaha ila allah buu falam yazal kama suulin waaqifan inuu taagnaado xataa asfara ilaa uu caddaaday jiddan aada u caddaaday ay asubxi weyaan wsubxi idaa asfar asfar bisiin waa ibyada oo caddaaday weyaan waagi ila marka weli cadcad lakin may soo bixin xataa asfara jiddan ilaa aada u caddaaday fadafaca uu dhaqaaqay rasuulku qabla an tadluca shamsi intaan cadceed soo bixin ayuu ka dhaqaaqay halkee mashcalulxaramkii xataa ata ilaa uu yimid badna muxasirin muxasir dooxa la haa dhexdiisa ilaa uu yimid faxaraka qaliilan wxoogaabuu horu dhaqaaqa waxoogaabuu tallaabadii dedejiyey taxarak buu sameeyey oo dhaqaaqi yaro deg dega waxay culamada qaarkood ku sheegeen waadi muxasirka ah inuu yahay halkii asxaabulfiilka lagu halaagay asxaab fiil ilamay soo gaadhin kacbade eh. markay meelaha marayaanbaa ilaahay subxana wa tacala dayran abaabiilkii usoo diray dhulkan oo dham iminka dhul muuqda maaha waa sida de iminka ila waqti wiiba isbedelayoo qaabka looga shaqeeyey iyo waxaa sacuudiga dowladda sacuudiga khayr lahaasiiya mar mar bay dhigtay dariiqulmushaadkaas oo dhan ilaa carafo laga gaarhayo meelo dhan baa markaa uu marmarkii iyo wada laamiyey iyo wadooy wey uma salaka aariiq wuxuu maray ariiqii alwustaa dhexe ariiqaa dhexe dhowr dariiq ba jiray markaase dariiq alwustaa waa maxay allatii ariiqaasoo takhruju ku baxaysa cala aljamrati اlkubraa jamrada weyn ku baxaysa xataa ataa ilaa u yimid aljamrata ay aljamrata alkubraa ilaa uu yimid oo jamrat lcaqabana la dhahdo jamratu alcaqaba allatii taasoo cinda shajarati geedka agtiisa ahaatay geedkaasi iminka meesha kuma yaalo faramaaha wuxuu ku ganay bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray iyadii marka ramaha ay rama aljamra yukabiru wuu takbiiranayay maca kulli xasaatin quruurux kasta kadib oo minha ka mid ah haadihi sabci toddobadaas mila inteebuu leekaabaa markaa la isweydiinayaa dhagaxaasi uu tuurayey mila xasa alkhadfi sida dhagaxa finiinka oo kale xasa quruuruxa alkhadfi finiinka marka wax la finiinayo dhagaxa wax lagu fineyni karo intuu leegay waa wax yar markaa aan weyneyn xabadda la hahdo shumburada soo ma garanaysaan ya xabaddaa shumburadoo kale wax leeg intaa leeg wey dhagax wey la tuuri maayo dhagaxa yar baa la oo marka tuuro markaa toddobada wada raacin maayo ee wuu kala googoynaya cid walba markeeduu tuuranayaa markaa saa markuu u tuuraba allahu akbar buu ama markuu sii wadaba allahu akbar buu odhanaya maca kuli xasaatin ramaa min baطni اlwaadi dooxa dhexdiisu kashe ka tilaaba marka dooxu weyn dee waa laaga iyo meelaha qaarkoodna waa dooxi waaweyn dooxi waaweyn qaarkoodna weyn qaarna iminka namir oo kale waa doox weyn laakiin iminka halkan oo kale waa laag laakin laagtaasi ma muuqata imika wax laagoo kuu muuqanaya iyo ma jiro waa dhul marmar ka samaysan yahay oo dhul waa isku wada siman wey oo laga shaqeeyey uma insarafa wuxuu u kacay insarafa wuxuu u leexday ila almanxari ay makaana naxri goobtii wax lagu gowracayay oo mino ka mid ah oo fa naxara wuu gowracay geelii waday uma rakiba rasuulu llahi sala allahu alay waslam dabeet rasuulku waa fuulay hashiisii oo fa afaada markaa dee wuxuu yimi beytkii gurigiibuu yimid oo marka halkaa mino la joogay ilaa toddoba kilomitr haddana loo sii soconayo amba shan kilomitr lix kilomitr meelaha oo faafaada ila lbeyt wuxuu dawaafay beytkii dawaaf lifaada wey afaada bilbeyt ay daafa bilbeyt fasallaa bimakata duhra maka duhurkiibuu ku tukaday rawaahu muslimu muslim baa wariyey muawalan xadiisku isagoo dheer markaa sifadii xajka wax badan buu kasoo koobay iyadoo dee tafaasiilkan axaadiista gala inu ku arki doono markaa khulaasadu maxay tahay un waxay tahay marka qofku dawaafkii uu la yimaado cumrada hadduu yahay mutamati rasuulka ala sla slam qaarin buu hayadda isagu mu xalaaloobine saynu soo marray imikame horena aynuu soo marray markuu mutamatic yahay wuxuu la imanaya cumradii oo dhamaystiran markuu rasulku imika dawaafay aleyh isalaatu wasalaam ee safiya marwana u sai saciyey dee muut samayn lakiin qofkii cumraystay uu iska xiranaya dabeetana timihiina u xiranaya dharkiisii iyo wixiisiina uu iska xidhanaya qof caadi dib iskaga noqonaya maalinta sideedaad ayuu mudib haddana xajka xidhanaya haddaanu ahayn qaarin amba aanu ahayn mufrid aanu ahayn intaa uu iska ahaan isagu saasuu xidhnaanaya marka maalintii sideedaadna rasulka ala sla slam wakaa joogay mina habeenkiina wuu joogay wuu ka dhaqaaqay wuxuu tegay carafa carafa markaa kooniheedan uu joogay oo xagga xaramka soo xigta oo namiro ah dabeetana markaa halkaasuu ka khudbadeeyey salaadiina uu ku tukaday haddana wuxuu tegey markaa caraf eh, mowqifkii oo dee koonaha kale haddana ku yaala buur kulliba aad meelaha ka aragteen iyadoo jabaluraxma imika u bixiyeen ama lomaro waa lo ohan jiray ama markii damba loo bixiyey waa buur yaroo kasii mida carafa oo sakharaadka dhagxaanta casase waaweyn oo dadku iminka ay si gaara ah u tagaan lakin rasulka ala sala slam wuxuu sheegay s ku arki doono anugu halkan aan istaaga lakin carafa meeshii laga istaaga waa mid bul waa mowqif hadday u suurta galayso qofka halka hadda rasulku istaagay haddii kalena iskuma daalina mudduu taagnaa intuu kacbadii dib ugu soo noqday xagga usoo jeestay xaggeedii intaa wuu ducaysanaya wixii duhur ka dambeeya dhan ducada ugu qaalisan lagu ducaysan nabig wuxuu sheegay ala slat slaam ama ugu fadliga badan wakhayru ma qultu ana wanabiyuna hadduu ihi khayru ducaa ducaaya yowmi carafa wakhayru ma qultu ana wanabiyuna min qabli laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir maalinta carafana waa maalintu shaydaanku ugu dulaysan yahay oo dad badan baa ilahay naarta ka xoreeya kuwa carafo taagan iyo kuwa ka baxsanba waxaana baryadana waa la aqbalaa ducada si gaara loo aqbalayo ayay ka mid tahay marka carafo maalintaa la taagnaadana cadceeda qofka ugu dhacaysa waa sunne amba amba waa waajibba inay ugu dhacdo haddii habeennimo inuu ka soo gaadho intaana cadceeddu soo bixin qofka carafo u istaagay carafo istaaggeedana looguma jeedo inuu taagnaado amba ha fadhiisto amba ha taagnaado amba ha jiifsado in carafo laga helo unbaa qofkii loo baahan yahay waqti waqtiyada ka mid a ah. marka carafo marka laga soo dhaqaaqo bacda maqhribka waxa weeyaan ee musdelifo la yimaado almabitu bilmusdelifa weyi culimo badan waa rukni arkaan xaj bay tilmaameen arkaanta xajkay ku dareen in in musdelifo loo hoydo habeenkaas qaarkoodna markaa waajib musdelifana markaa haddana aroornimada marka cadceed soo baxda soo dhaqaaqo maalintaa tobnaad baa galay habeenkii tobnaad maxaa loo hayday musdelifa maxaa la galay maalintii tobnaad oo maalinta ciidda ana maalinta ciidda markii la gaadho ayaa waxaa la sameynayaa camalada maalinta ciidda la qabanayo waa maalinta ugu badan in la qabanayo waa ramyun dabxun xalq iyo dawaafki waa ramyi tuuri waxa koobaada la qabanaya maxay aroortaa waa in buurti oh, la tuurto eh, waxaan ujeedaan eh, jamradii la tuurto waa saddex jamradood oo labada hore labada waa lasii dhaafaya labadan xagga carafay soo xigaan laba caqabana waxay xigta xagga kacbada markaa marka waxaa laga imanaya jihadan kalaa laga imanaya labadan waa la dhaafaya ta koonaha la tuuranaya marka la tuurto rami dabxi baa ku xiga gawracaas haddana maxaa ku xiga xalq inuu timi xeerto intaa markuu sameeyo qofkii u xalaaloobay xalaaloogii koobaad amba yaraa oo dharkii iyo wixii dhan dumarkuba xaaraan ka ah dawaafulifaadihii inuu sameeyo waa sunaysaa nabigu sameye ala slat slam waanu dambaysiin karaa oo maalinta kale u ka dhigan karaa haddana sidaas markuu sameeyo dabeeta u dhaqaaqaya kacbadii u imanaya u dawaafaya dawaafulifaada uu wada xalaaloobay qofkaasi xajkii weli kama dhamaano waxbaa hadhay waa inuu mino uhoydo wayna arki doonaa laakiin xagga xalaalowga dee dharkiisii iyo wixii cadarkii iyo wixii xeerashadii wixiiso dhanba iska caadi buu socoy su markii hore ahaa ayuu noqonaya xata nisa iyo dumarkiibaa xalaalo noqonaya insha allah waynu bacdaan